bsm اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah rb العaalamiin وأصلي وأsلم عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih wman saar عlى nahjih واstaqاam وbعd fahadiه الwaaجibaaت tsqط bالsahw وyجburha sujuudh الshwى wkada bاljahl wuxuu inoo soo tilmaamay in waajibaadku ay ku dhacayaan sahwi oo yujbiruhaa uu ku kabayo ama yujbiruhaa uu kabayo sujuuduhu sujuuddiisa asahwa uu markaa u sujuudayo sida fii bacdi nusakh ku inuu sujuudu sahwi la yimaado ayaana kabaya wakadaa waxaa la mid a oo ay dhici ay wakadaa saasoo kale tasqudu way dhacaysaa biljahli jahligana waa ku dhacaysaa oo waxa weeyaan waajibaadku jahligana way ku dhacdaa oo qofku inuu aqoon aanu u lahayn laakiin arkaantu siduu tilmaami doono kuma dhacayso wal arkaanu laa tasqudu ku dhici mayso sahwan sahwi ku dhici mayso oo budda inuu la yimaado hadduu shaygu rukni yahay walaa jahlan jahlina ku dhici mayso oo hadday cid kaga dhacayso jahli saaxibu musii'u salaatihi bay ka dhici lahayd kii salaadiisa xumeeyey khlaad ibnu raafic dee nebigu waa kiilaa irjic fasalli innaka lam tusalli amaa ataxiyaadka dhexe iyo ashyaada noocaasiya haddii la ilaawo sahwiga way ku dhacaysaa ataxiyaadkii meesha wuu ka bixi laakiin sujuudu sahwi baa lala imanaya walaa camdan badrheedhna arkaantu kuma dhacdo waajibaadka laftooda waa saas si leegoo badrheer ku dhici mayso oo labaduba waxay ka siman yihiin in salaadu jabayso haddii badheer looga tago laakiin waxay ku kala duwan yihiin in waxa weeye waajibaadku haddii sahwi looga tago sujuudu sahwi baa lagu kabi arkaantasi haddii sujuudu markaa haddii looga tago sahwi sujuudu sahwi kabi maayo ee inta ruknigii lala yimaadaa sujuudu sahwigana lagu sii kaabayaa oo la sii raacinaya laakiin rukniga ilowba ilow waa in lala yimaadaa walbaaqi inta soo hadhay sunanun aqwaalin wa afcaalin mukmilun lisalaa walbaaqi hadhaagu waa sunanun weeye ay sunanun aqwaalin weeye iyo wa afcaalin sunan aqwaal iyo afcaal weeye oo mukmilun lisalaa salaaddii dhammaystiraysa waa sunan iyo waa sunan weeye hadday aqwaalta iyo hadday afcaal tahayba salaadana kaamil yeelis iyo dhammaystir bay u tahay haddii sahwi looga tago iyo haddii jahli looga tago iyo haddii camdi looga tago midna salaadu daraaddeed ku buri mayso wa min alarkaani waxaa ka mid ah adumaaniina xasilooni baa ka mid ah fii jamiici arkaaniha arkaantoo dhan in xasilooni lagula yimaado waliba afarta mawdicee si macruufka ana lagula yimaado hadday tahay sujuuda hadday tahay waxa weeye rukuucda hadday tahay ictidaalka iyo hadday tahay fadhiga labada sujuudood udhexeeya lakiin fi jamiici alarkaan way u taallaa ictidaalku waxaa leeahen way u taallaa xasiloonidu khalaad ibnu raaficna waa arintii uu dhaawacayay ee nebigu lahaa sala allah alayh wasalam irji irjic fa innaka lam tusalli umaaniinada ayay ahayd oo xagga xasiloonida salaadda sida kale wuu ula imanayay laakiin qaab aan xasilooni lahayn bay ahayd sida awadeed baa nebigu uga diiday salaadihii horena laguma celin ee taa uu tukanaya ka horreeyey maxaa yeelay sharcigu marka horeba diintu waxay ku waajibtaa qofka marka uu ogaado ee cilmi iyo aqoon u yeesho shaygiina uu yahay wuxuu awoodayo amaa haddaanad ogaaninba oo shaygani kusooba gaadhin laguguma laha markaa nebigu salaaddii hore waa ka daayey lakiin tii joogtumaa lagala hadlay washarcu laa yalzamu qabla alcilmi daliiluhu ficlu lmusii'i faftahmi lakin ida farada fi tacalumi fadaa maxalu nadari faltaclami qawaacidka sheekh ibnu cuthaymiin nadmigiisa waa kii sidaa ku tilmaamaya yacnii sharcigu ma laazimo buu yidhi qabla alcilmi intaan aqoon loo yeelan ka hor wamaa kunna mucadibiina xataa nabcasa rasuula yacnii alla qofka kuma ciqaabayo waxaanu aqoonu lahayn jahli uu kaga suganya mar haddaanu wax gaboodfala samayn daliilna waxau ah buu yidhi xadiisu musiiu salaati daliiluhu ficlu lmusii'i faftahmi markuu halkaa marayay buu qeyd tilmaamay ama shardi wuxuu wuxuu yidhi laakiin idaa farada fi tacallumi fadaa maxalu nadari faltaclami ama hadduu cilmiga ku gaboodfalo iyo ogaalka iyo siduu shayga u baran lahaa dee kaasi waxa weeye waa maxalu nadar oo fikir iyo fiiro u baahan iskuna khilaafaya ashkhaasta dadka wax loogu cudur daari karo iska masaa'il khafiya ah iyo waxaan loogu cudur daarayn oo waxa weeye la odhanayo ilowba ilow shaygaasi lagugu cudur daari maayo وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yidhi إida qمta إلى الصلاة صلاadii markaad isu taagto faأsبق الوضوء waysada ku xeel dheerow ثuma intaa kadibna اstaqبل القبلة qiblada qaabil oo fakbir takbiiro waa xadiiثu musiiءu salaatihi intaad qiblada u jeesato takbiiro ثuma اقرأ dabeedna أhri ma تayasara macaka min الqur'an wixii qur'aan kuu sahlanaada macaga أhri haddaad faatixada garanaysana laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab haddii aanad garanayna markaasaad qur-aan kale wixii aad ka awoodaysa iyo adkaaraha soo arooray lala iman uma arkac kadibna rukuuc buu nebigu ku yidhi xataa tadma'ina raakican ilama aad kaga xasilayso rukuucda xataa tadma'ina ilamaa aad kaga xasilayso raakican xaalataykii rukuucsan uma arfac dabadeedna ka soo kor noqo xataa taxtadila qaa'iman ilama aad si quman markaa isu taagayso uma sjud dabeedna sujuud xataa tadma'ina saajidan ilama aad sujuudda kaga xasilayso uma arfac xataa tadma'ina jaalisan ilama aad fadhiga kaga xasilayso uma sjud dabeedna sujuud xataa tadma'ina saajidan ilama aad sujuudda kaga xasilayso uma afcal samee dalika arrinkaa isagaa fii salaatika kulliha salaadaadu siday u dhan tahayba sidaa yeel buy nebigu salaadaadu say u dhan tahay baa sidaa aan kuu tilmaamay yeel markaa nebigu sala allah aleyh wasalam muttafaqun calayh arkaanta badankeeda xadiiskanuu ku sheegay bal bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdaan xadiiskaa wixii aan lagu sheegin rukniba ma aha laakiin sida saxiixaay waxay tahay sida sheekh shawkaan iyo bacdu ahlilcilmiba caddeeyeen in waxa weeye xadiisu musii'u salaatihi daliilka amarka ah ee wax ka sarfiyey aanay jirin ee ka dambeeya xadiiska ah sidiisaa rukni ahaan loogu tixgelinaya haddii daliilku ka dambeeyo xadiisu musiiu salaati oo aynu hubno nebigu xadiisu musiiu salaati dabadeed inuu amarkan bixiyey wax ka sarfiyeyna aanay jirin min al arkaan buu ku biiraya maxaa yeelay diintu intaa way kordhaysay marba in baa lagu darayay in xadiis qura la yidhaahdo xadiiskaasaa arkaanta koobaya waxa weeye waxii ka horreeyey wixii ka dambeeyabaa la dhegaysan maayo yacnii sax maaha laakiin xadiiskani wuxuu qaydayaa wax allaaliya wixii ka horreeyey ee aan xadiiskaa lagu sheegin wax allaaliya wixii ka horreeyey haddii aan xadiiskaa lagu sheegin laysat min alarkaan ama hadday sanad ahaan ama wakhti ahaan iyo marka sanadka la eego qaabka ay u soo aroortay ay caddaato waxa weeye amarkan nebigu bixiyey ee salaadda ku saabsani inuu xadiisu musii'u salaatihi ka dembeeyey waxay noqonaysaa waajib cusub oo soo kordhay waayo diinta marba waxbaa lagu darayay marba in baa soo digaysa haddii la kala garan waayo xadiisu musiiu salaatii amarkani miyuu ka horreeya nebigu le ilowba ilow salaadda dhexdeeda sidaa yeela miyuu ka horreeyaa mise kama horreeyo waxaynu leenahay xadiisu musiiu salaatihi uunbaa markaa daabit noqonaya oo isaga ayuunbaa arkaantu ku sugan tahay wixii kale shakigala asalku acdam lwujuub waa inaan markaa laga baxaynin xadiisu musiiu salaatihi marka meesha wax lagu miisaamaya waa xadiiskaah waayo nebigu sala allah aley wasalam nin markaa arkaantii salaada iyo axkaamteedii ka jaahila buu wax barayay wax allaaliya salaada ku waajibhaa wuu u sheegay waayo ta'khiiru lbayaan can waqti اlxaaja fii xaqihi laa yajuus ijmaacan nebiga sala allah aleyh wasalam wakhtiga loo baahan yahay inuu ka dibdhiga ijmaacan ma bannaana ta'khiiru lbayaan can waqti اlxaaja fii xaqihi laa yajuusu ijmaacan waa qawaacidda usuulu fiqiga wey waxa weeye wax marka nebiga mar haddii nin jaahiloo axkaamtii salaada u baahan ee hortaagan yoo leeyahay rasuul allow wallaanan sidaasi ka hagaagsanoo aan garanayaa jirina i bar bal ii sheeg salaada ilo adigaa yidhi waxbaba tukanay maxaan sameeyaa waxa la leeyahy wuxuu ku waajibhani markaasuu nebiguu sheegay laakiin hadday caddaato sanad kadib oo kale nebigu inuu arrin kale yidhi warhoy salaadiina sidaa iyo sidaa yeela la odhan maayo xadiisu musiiu salaatiun ha loo noqdo ee waa amar cusub weeye waa waxyi cusub weeye kaa waa la tixgelinaya ama wixii xadiiskaa ka horreeyey ama la garan waayo inuu ka horreeyey inuu ka dambeeyey laysat min alarkaan mar haddaan xadiiska lagu sheegin wa qaala sala allahu aleyh wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii nebigu wuxuu yidhi sidaa aragteen anoo u tukanaya si la mida u tukada muttafaqun calayh faidaa faraqa markuu ka faaruqo min salaatihi salaadiisa istaqfara waa istiqfaar dalbaya alaasan saddex jeer buu odhanaya astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah wa qaala waxaanu dhahayaa markuu salaada ka faaruqee saddex jeer astaqfir ullah wuxuu odhanayaa allahuma anta asalaam allahayow adigu allaha salaam abaatay wa minka salaam salaamtuna xaggaaga ayay ka ahaatay tabaaragta barakadaadu badnaatay ya da aljalaali walikraam allaha weynida iyo markaa sharafta u saaxiibka ahow laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane waxdahu xaalu alla yahay keligii laa shariika lahu cid wax la wadaagta oo khusuusiyaadkiisa la wadaagta iyo cibaadadiisana haba yaraatay ma jirto lahu lmulku mulki alle isaga ayuunbaa iska leh oo mulki taamaka iska leh wa isaga walahu lxamdu mahadna alle isaga iska leh wahuwa eeban calaa kulli shayin shay dhammaantii qadirun waa awooda laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro alle mooyaane walaa nacbudu mana caabudayno ilaa iyaahu cidaan isaga ahayn oo aannu caabudaynaa ma jirto haba yaraatee lahu nicma nicmo isaga alle isagaa iska leh nicmada isagaa iska leh walahu alfadlu galadna ilahay isaga iska leh walahu hanaau lxasan ammaan wanaagsanna alle isaga iska leh laa ilaaha ila allahu alle xaq lagu caabudaa ma jiro alle mooyaane mukhlisiina xaal ay markaa nahay kuwii u khaalis yeelaya lahu isaga addiina diinta walow kariha alkaafiruuna gaala haba ka hadeene weligoodba gaala ha naceenoo arrintaasi ha ku raalli noqon waayeene isaga ayaa alle ah ka xaq lagu caabudaa waa isaga uun subxaana allah markaa bimacnaa adkaartaana waa lala iman oo laa ilaaha ila allahu markaa maalan ay ugu dambayso mukhlisiina lahu diina iyagoo u khaalis yeelaya lahu isaga addiina diinta alle iyagoo u khaalis yeelaya walow kala alkaafiruun subxaana allah xuma alla ka hufan alxamdu lilah mahad alla iska leh wallahu akbar alle ayaa markaa shay kasta ka weyn alaaan waalaaiin sidaasi baa la dhihi saddex iyo soddon jeer ayaa mid kastaba la odhanaya subxaana allah saddex iyo soddon jeer walxamdu lilah saddex iyo soddon jeer wallahu akbar saddex iyo soddon jeer wayaquulu wuxuu odhan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin tamaama almia boqolka dhammaystirkeedana dikrigaasuu ku dhammaystiri marka adkaarta iyo kuwa la midkaee soo arooray ayaa lala iman marka salaada laga faaruqo warawaatib almu'akada rawaatibta salaadaha raacsan shanta salaadood ee la adkeeyey wاrawaatibu rawaatibtu almu'akadatu la adkeeyey ee ataabicatu raacsan lilmaktuubaati salaadaha faradka ah raacsan cashrun waa toban wahiya iyaduna almadkuura tii lagu sheegay weeye fii xadiidi ibni cumar radi allahu canhuma xadiiska cabdillahi ibni cumar ta lagu sheegay weeye oo cabdillaahi bni cumar maxaa uu tilmaamay xadiiska saxiixaynka qaala wuxuu yihi xafidtu waxaan ka xafdiyey can rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam cashara ragcaat toban ragcadood baa nebiga ka xifdiyey tobanna way ka badan yihiin ilaa dhowr iyo toban toddobiyo toban meelahaasay noqdaan laakiin tobankani waa tobanka mu'akadaadka ah ee la adkeeyey ee in laga tago aanay ahayn ragcatayni qabla duhri duhurka ka hor laba ragcadood iyo waragcatayni bacdaha laba ka dambeeya waa mu'akadaat duurka laba ka horeeya iyo laba ka dambeeya iyo waragcatayni bacda almaqrib iyo laba ragcadood oo maqrib dabadeed oo fii beytihi gurigiisa uu ku tukan jiray iyo waragcatayni bacda alcishaa iyo laba ragcadood oo cisho dabadii ahoo fii beytihi iyagana gurigiisa uu ku tukan jiray iyo waragcatayni qabla alfajri iyo laba ragcadoodoo waaga ka horeeya oo waaga manaa salaada subax ka horeeya waaga ka horeeya waxaan uga jeedaa ma aha yani waagiibay ka horeeyaanoo manaa marka waagu beryo horteed ma aha waxaan uga jeedaa qabla salaat اlfajri salaadan manaa waaga salaada subax laba ka horeeya muttafaqu alayh muttafaqu calayh tobankaasaa mu'akadaada oo sunanta kale ee waxa weeye soo arooray hadday tahay cishaha kuwa ka dambeeya iyo waxaan leeyahay hadday tahay kuwa maqribka oo kale ka horeeya iyo ee markaa liman shaaa ciddii doonto ah iyo hadday tahay kuwa casarka ka horeeya raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan iyo kuwaasi mu'akadaad ma aha hadday tahay duhurkoo laga kordhinayo oo maala afar laga horaysiy afar laga dambaysiyo kuwaasi mu'akadaad maaha ee waxay noqonaysaa tobankan ayaa mu'akad ah kuwa la adkeeye ah sideedabana sunanta wixii aan loo sunaynin jamaaco in lagu tukado sida rawaatibtan oo kale iyo waxay ku fadli badan yihiin marka horeba guriga masaajidka iyo guriga gurigay ku fadli badan yihiin iyadoo waliba masaajidada la joogay ay ahaayeen kuwa ka fadli badan masaajidadeennan masaajidadii xaramka ay ahaayeen masaajidkii nebiga oo kaliya sala allah aleh wasalam iyo masaajidka xaramka oo kale nebigana ka sii fadli badan oo la ogayay salaadahoodu fadliga u dhexeeya misna gurigaa ka khayr badan salaadu mid sunno ah oo jamac la sunneeyo haddaanay ahayn sida taraawiixda kuwa la midka ah laakiin kuwa keli in lagu tukado la sunneeyo gurigaa fiican guriga ayaa mar marlayba fadli badan baabu sujuudu sahwi iyo wtilaawa iyo washukr sujuuddii sahwiga iyo sujuuddii tilaawada iyo sujuuddii shukriga saddexdaas sujuudood ayuu xukumkooda inagala hadlaya sujuudu sahwi wa idaafaة اlmusabab ilaa sababi ama idaafaةu shay ilaa sababi shay in sababkiisa loo idaafeeyo oo bimacnaa waxay ka dhigan tahay asujuud allatii sababuha sahwu sujuudda sababka keenayba uu sahwi yahay mar hadday tahay sujuudda sababka keenayba sahwi yahay waxaa ka baxaya sujuuddii sababka keenayba camdi yahay ahlulcilmiga in badan baa waxay yidhahdaan sujuudu sahwigu makaanka camdigana way gashaa waa lala yimaadaa oo min baab alwla sida shaaficiyadoo kale iyo lakiin qowl saxiixa maaha haddaad shayga badheer uga tagtay sujuudu sahwi ma leh hadduu arkaanta iyo waajibaadka yahayna salaadaaduba waa baailah waa waxba kama jiraan way baaba'aysaa way buraysaa hadduu sunantii iska caadiga hay yahaydna sujuudu sahwi male mar haddaad badheer uga tagtay laakiin sujuudu sahwigu wuxuu yimaadaa uun markaad sahwi kugu dhaco waa sujuudda sababka keenayba sahwi yahay sabab camdiya ma keeno barheedh baa keenaya suuragal maaha qowl saxiixana maaha nebigana kama sugna sala allahu alay wasalam sujuudu tilaawaduna de waa la og yahay oo aayaad khaasabaa keena oo dhowr iyo toban mawdic bay gashaa marka iyaduna makaankii lagula iman jiray ay marka la akhriyo ayaa lala iman waxaana lagula imanayaa daakhilu salaa iyo wakhaarijaha salaada gudaheeda iyo kabaxsanaanteedaba marka la akhriyo waa lala iman haddaad aad marka aanad salaad ku jirin oo aad aayaddii sujuudda akhridana sujuudu sahwiga waad la iman xalay sujuud tilaawada hadii kalena waad salaad ku jirtana waad la iman shukriguna iyadu salaada dhexdeeda ma gasho sujuudu sahwi waxaa leey sujuudu shukri salaada dhexdeeda ma gasho eh waa khaariju salaa marka lala imanaya ayaad leedahay sujuudu shukri baan la dhacay waa khaariju salaa waa salaada dibaddeeda wey laakiin gudaheeda lagulama yimaado waynu arki doonnaa sujuudu sahwigu iyadu mar haddaynu nidhi sahwi baa keenaa haddii shaygaasi sahwigu ku dhacay shay waajib ay yahay oo camdigiisu burin lahaa salaada ama rukniga laga tagay ha noqdo ama waajib laga tegay ha noqdo ruknigiisa ilowba ilow waa lala imanaya shaygan sujuudu sahwiga keenay hadduu yahay shay badheedhkiisu salaada buriyo in sujuuddaa lala yimaadaana waa waajib sida rukni in laga tago ama waajib caadiya laga tago oo sahwi looga tago waxay noqonaysaa haddaad rukni ka tagto ilowba ilow ruknigii baa lala iman sujuudu sahwigana ilowba ilow waa lala iman oo waa waajib haddaad waajib ka tagtana oo uga tagtana waajibkii lala iman maayo laakiin sujuudu sahwiga ka beddelka abaa lala imanaya wujuban qowlkaasaa saxiixa amaa shaygan laga tegay sahwiga looga tegay hadduu sunno yahay sujuudu sahwiguna waa sunne shaygan laga tegay ee sujuudu sahwiga kugu keena min sunani salaa haduu yahay sahwana aada uga tagtay in sujuudu sahwiga lala yimaadaana waa sunne ee waajib maaha waayo shaygii uu ka bedelka ahaa ka kormari kari maayo uma dhaafayo sujuudu tilaawaduna iyadu mar kastaba waa sunne hadday salaad dhexdeed dhacdo salaadaasi ama sirriye ha noqoto ama jahriye ha noqoto ee iyo hadday debaddeeda dhacdaba haddaad la timaadana waa khayr haddaad iska dhaaftana dhibaata kuma jirto sujuudu shukriguna iyadu waa khaariju salaa iyaduna waa sunne waana salaadda debaddeeda marka qofka nicmo u cusboonaato siduu dib inooga tilmaami doono oo khayr marka iyo wanaag soo kordho ama caam ha noqdo ama khaas ha noqdo eh ama balaayo alla ka marka markaa difaaco ama khaas ha noqdo balaayadaasi ama caam ha noqote eh. marka in sha allahu gudagelkeedana berri baynu u dibdhigan halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam